alxamdu lilah aladi aclى manaara اlislaam bالsunة wrafaca bha can اlquluub lakinah wالصlaaة wالsalaam عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih اladina jacalahm اllah amanة lلnaasi wminة ama bعd fahada huwa اdars الtaasic min alkitaab الkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya whuwa cumdaة اlaxkaam min kalaami sayid اlanaam baabu wujuubi اطumaaniinati fi اlrukuuci wاsujuud wuxuu baabu yahay wujuubu اطumaaniinati in la xasilaa inay waajib tahay fi اrukuuci iyo wاsujuud arkaanta kalena waa la mid طumaaniinadu luqa ahaan waa asukuun waa ضid اlxaraka dhaqdhaqaaqa in la joojiyo oo la sugnaado la xasilo xarakada la joojiyo ayaa tumaaniina la yidhaha waa istiqraaru lacdaa ruknigii marka la galo xubin waliba meesheedii inay ku samayso istiqraar sugnaansho waxaana ugu yar oo intaa ruknigaasi ku xaqiiqoobayaa marka loo intiqaalo ruknigii la aado ee sidii la doonayay loola yimaado rukuucdii iyo sujuuddiya kuwii la midka ah in la helo sukuunun bacda xaraka xarakadee soo socotay markay halkeedii gaadho in waxa weeye xasilooni la helo marka inta ugu yari waa intaas wixii ka badanina waa ziyaadatu fadlin wa mustaxab wey marka waxaa ku baxaya dadka qaar markay yidhaahdaan rukuucda ka soo kacaan way sii soconayaa soo maah samica allaahu liman xamida dabadeedna markuu sidaa isu taago ayuu haddana dhaqaaqii kala bilaabay isagoo aan qumaanta taagin ayuu kii kala gelaya markaa ruknigaasaa ka maqan inuu xasilo kadibna kii kala bilaabo can abi hurayrata radia allahu tacaala canh ana nabiya sal allahu alayhi wasalam dakhala waa soo galay almasjida masjidka ayuu soo galay fadakhala waxaa soo galay rajulu nin baa soo galay fasallaa waa tukaday ninkaasi uma jaa waa yimi fasalama waa salaamay cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu ku uhi nabigu irjic laabo oo fasalli tuko fainaka adigu lam tusalli ma tukan farajaca waa laabtay fasallaa waa tukaday kamaa sallaa sidii uu tukaday uma jaaa waa yimi fasalama waa salaamay cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu uhi nabigu irjic laabo fasalli tuko fainaka adigu lam tusalli ma tukan alaaan saddex goor ayay sidaasi dhacaysa faqaala wuxuu uhi ninkii waladii kii baan ku dhaartay bacaaka kugu soo saaray bilxaqi xaq maa uxsinu ma hagaajinayo hayrahu taa aan tukaday midaan ahayn ma hagaajinayo ma aqaan facallimnii ibar sidaan u faqaala wuxuu uhi nabigu idaa qumta haddaad isu taagto ila asalaati salaada fakabir takbiiro takbiirat alixraam oo xidho allahu akbar uma aqra' waxaad akhridaa maa tayasara wixii fududaada oo min alqur'aani qur'aanka xaggiisa ah riwaayaadka qaar waxaa ku yimi uma aqra' biummi alqur'aani wa bima tayasar marka maa tayasara min alqur'aan waa faataxadii hadduu faataxada aanu hayna wixii kale u fududaada uma arkaa rukuuc xataa tadma'ina ilaa aad ka xasilayso raakican xaalaad tahay mid rukuucsan uma arfac madaxa koruqaad xataa tactadila ilaa aad ka sinaanayso qaa'iman xaal aad tahay mid taagan uma sjud sujuud xataa taطma'ina ilaa aad ka xasilayso saajidan xaal aad tahay mid sujuudsan uma arfac madaxa karuuqaad xataa taطma'ina ilaa aad ka xasilayso jaalisan xaal aad tahay mid fadhiya wafcal samee daalika kaa la soo sheegay fii salaatika salaadaada ku samee kullihaa dhammaanteed oo sidaa wada yeel ninka masjidka soo galay tukanayey waa khallaad ibnu raafic sida riwaayaadka qaar ku yimi ka baxsan saxiixaynka khallaad ibnu raafic xadiidkiisana waxaa loo yaqaanaa xadiidu almusii'i fii salaatihi ninkii salaadiisa xumeeyey salaaddiisa xumeeyey culimmada qaarna waa mulaaxadeeyeenoo waxay yidhaahdeen waar dee saxaabigii in lala daba taagnaado ninkii salaadiisa xumeeyey ila waa loo saxayo dibbuu ka hagaajiyey in magaca lagu dhajiyo ninkii salaada xumeeyey ma aha bay yidhaahdeen waxoogaa magaca waa diideen laakiin culimmada ku magacaabaysa xaaladii dhacday unbay ka warbixinayaan nin salaaddii khalday oo loo saxayey xadiiku waa xadii aad u weyn waxaana laga faa'iidaysanayaa axkaam badan oo salaada ku saabsan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam qowlna salaadda waa ku caddeeye ficilna waa ku caddeeye ficilkaana badan axaadiista uu qowlka salaada ku caddaynayana kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabo badan ku tilmaamay marka waa aqiimu salaa salaada ha la oogo nabiga inoo bayaamiyey qowlna waa ku bayaamiyey sida xadiidkan oo kale idaa qumta ila salaa ficilna waa ku bayaamiyey xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa alqiyaamu ila asalaa idaa qumta ila asalaa qiyaamku inuu yahay lilqaadir rukni inuu yahay takbiirat lixraam fakabir inay rukni tahay faqra' maa tayasara min alqur'aan ummi lqur'aanna riwaayadka qaar baa lagu sheegay axaadiista kalena waa lagu fasiraya qur-aankaasi lambar wan waa faatixada wey sa inoo iman doonto marka faatixaduna inay rukni tahay haddii markaa aanu hayn mid soo islaamay ama mid aan faatixada ahayn oo aan weli baran inuu bartaa waajib bay ku tahay wax u dhig mafaatixadii ayaa waajib ku ah oo qur-aankiiy hadduu hayo waxaa kaloo xadiiska ku sugan alrukuuc iyo walictidaal samic allahu liman xamida labadii sujuudood fadhigii u dhexeeyey dhammaantood inay arkaan tahay waxaa kaloo xadiiska laga faa'iidaysanayaa waana ta lagu haystay saxaabi khallaad bnu raafic oo sida xadiidka laga fahmayo nabigu wuxuu ku soo celceliya xataa taطma'ina marka wuxuu ka tegayey xasilintii salaadda iyo arkaanta iyo inuu ku xasilo ayuu ka tegayey ta nabigu u saxayen calayhi الsalaau wasalaam taasay ahayd marka طuma'niinadu inay rukni tahayna fii jamiici arkaani الsalaa ayaa laga qaadanaya hadday qiyaam tahay rukuuc sujuud bayna sajdatayn ictidaal iyo wixii la mida ah. wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iidaynayaa uma uma uma maxaa laga faa'iidaysanaya tartiib arkaantu inay sidaa u kala dambayso uma arkac uma arfac uma asjud uma arfac uma asjud sidaa in loo wado oo loo tartiibinayo salaada loo tartiibinayo baabu lqira'ati fi salaa wuxuu baab u yahay salaaddii in qur'aan lagu akhrinayo can cubaadata bni samit radia allahu tacaala canh ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu uhi nabigu laa salaata salaadii u ansixi mayso liman axad lam yaqra' aan ku akhriyin bifaatixati lkitaab kitaabka tii lagu furfurtay faatixada wey um اlqur'aan yo um اlkitaabna waa la yidhaahdaa oo looga jeedo macaanidii qur-aanku tilmaamayey waxa ay isugu soo biyo shubanayaan faatixada oo macaanidii qur-aanka oo dhan hadday caqiide tahay hadday axkaam tahay cibaado hadday tahay ammaan hadday tahay duca hadday tahay waxay isugu soo biyo shubanaysaa faatixada xadiidkan wuxuu inoo faa'iidaynayaa xadiidkii horena uu ku sii bayaaminayaa in faataxada lagu akhriyo salaadda inay rukni tahay haddii imaamka ay tahay ka wax tujinay iyo haddii ay tahay ma'muumka ka la tujinay haddii ay tahay ka keli tukanay salaaddu hadday jahriyo tahay maqhrib iyo cisho iyo subax hadday siriye tahay duhr iyo casr hadday faral tahay hadday sunno tahay mar hadday salaad tahay faatixadu inay rukni tahay alfaadda qaar waxaa ku yimi laa tujziu salaatu laa yuqra'u fiiha biummi اlkitaab laa tujziu salaatun salaadii ansixi mayso marka ixtimaalkay ku sugnaa laa salaata ma kaamilba mise ma ansaxayso lafdigaa kala cadaynaya laa tujziu ma gudayso marka faatixada in la akhriya waa rukni weeye waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya in faatixada laga tagaa salaaddu inay baatil noqonayso waxaana laga soo reebayaa hal mas'alo qofkii jamaca ku xidhanayay haddii uu soo gaadho imaamkoo rukuucsan faatixadii waa ka dhacaysa yacnii rukuucda hadduu ku soo gaadho halkaasuu kaga xidhanaya ragcadiina waa sii wadanaya xadiidkii abi bakra ayaa u daliila waxa weeye inuu soo gaadhay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo rukuucsan farakaca qabla an yasila ila asaf si uu uga gaadho rukuucda intaanu nabigu samic allaahu odhan ayuu safkii isagoo aan soo gaadhin buu meel dhexe ku rukuucay kadibna sidaasuu usoo socday sidii buu ku soo gaadhay nabigaa loo sheegay calayhi salaau wasalaam wuxuu ku uhi zaadaka allaahu xersan walaa tacud dadaal ilaahay ha kuu ziyaadiyee waa dadaalaysee masaladaa ha u noqon marka inuu safka isagoo aan gaadhin uu rukuuco ha u noqon baa layihi laakiin inuu xisaabsaday laguma qabsan rukuucdii wuxuu xisaabsaday ragcaddii buu xisaabsaday marka xaaladdaa way dhacaysaa wa can abi qataadata alansaariyi radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi kaana nabiyu sala allahu nebigu wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya fi rakcatayni aluulayayni labada rakcadood ee hore ee min salaati duhri salaada duhur ah bifaatixati alkitaab iyo wa suuratayn mid walba faatixadii iyo suurad la socota yuawilu waa dheeraynaya fi luulaa ta hore wa yuqasiru waa gaabinaya fi aaniyati ta labaad ayuu gaabinaya yusmicu alaayata aayadda waa maqashiinayay jamaca axyaanan xilliyada qaarkood waa sida cumdaha nuskhdiisa ku sugan amaa sida saxiixa ku sugani waxay tahay wa yusmicu alaayata wow baa la socota alfaadda qaarna waxaa ku yimi wa yusmicunaa waana maqashiinayay alaayata axyaanan xilliyada qaar marka maqashiintaasina maqsuud ma yahay nabigu ku talagelaya calayhi salaau wasalaam laakiin khushuucdii iyo tadaburkii baa xilliyada qaar nabigu calayhi salaau wasalaam codkiisa la maqlaya wailaa asalku wuxuu ahaa inuu codka hoos u dhigo salaadu waa siriya waa duhur wey axaadiista kalena waxay tilmaamaysaa bima kuntum tacrifuuna qiraa'atah oo nebigu inuu qur'aan akhriyaya maxaa ku garanayseen waxay yidhaahdeen bidaraabi lexyati garhkiisaa dhaqdhaqaaqayay nabiga calayhi salaau wasalaam markaa garhkan wuxuu la dhaqdhaqaaqayey daamankiibaa dhaqdhaqaaqaya akhriskaa awgeed markaa maqsuud ma aha in duhurka ama casarka dadka la maqashiiyo wa kaana wa ahaa nabigu calayhi salaau wasalaam yaqra'u mid ku akhriya fi lcasri salaada casar bifaatixati lkitaabi suurat lfaatixa ragcad walba labada hore iyo wa suuratayni laba suuradood oo labada ragcadood ta koowaad iyo ta labaad faatixada la raacinay yuawilu waa ku dheeraanaya fi luula ragcadda koowaad qiraa'ada waa dheeraynaya wa yuqasiru waa gaabinaya fi aaniyati ta labaad wa fi rakcatayni labada ragcadood aluhrayayni ee dambe waa duhur iyo casar mid walba labadiisa dambe biummi اlkitaabi faatixadoo keliyu akhriyey suuradda waa ka dayni wa kaana waa aha nabigu calayhi salaau wasalaam yutawilu qiraa'ada mid dheereeya fi rakcati اluulaa ragcada hore ee min salaati subxi salaada subax wa yuqasiru waa gaabinayey fi aaniyati ta labaadna qiraa'ada waa gaabinayey xadiidkani wuxuu asal u yahay shanta salaadood ee faralka ah ragcadahoodoo toddobiyo tobana toban ka mida faataxada iyo suurad la socota la akhriyay tobankaasi waa tobankii waa labada salaada subax iyo labada hore ee duhurka labada hore ee casarka labada hore ee makhribka labada hore ee cishaha waa toban soomaa waa shantii salaadood waxa weeye mid walba faatixatu lkitaab iyo suurad la socoto weeye sunnu ama jahriya ha noqoto codka kor loo qaadayo ama siriye ha noqoto see duhur iyo casr maxaa inoo soo hadhay toddoba inoo soo hadhay duhurka labadiisa dambe casarka labadiisa dambe makhribka midhkiisa dambe iyo cishaha intaasina waa toddoba wey waxa weeye faatixat lkitaab baa lagu gaabsanay faatixat lkitaab ayaa lagu gaabsanay xadiidkuba saasuu inoo tilmaamaya wuxuu kaloo tilmaamaya mar walba ragcadda koowaad iyo ta labaad waa inay kala badan yihiin ta koowaad in la dheereeyo ta labaadna la gaabiyo la dheereeye la gaabiyana horeynu u soo sheegnay inta koowaadna laga dhiga saddex bog talabaadna qulwallaha laga dhigaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam way khilaafsanta waa in salaaddii laysu miisaamaa marka waa la kala gaabinaya laakiin tii hore haddaad saddex bog ka dhigtay talabaad waa inaad bog gaadhsiisaa aan aad loo koogin waxyaabaha ta koowaad loo dheeraynaya waxaa ka mida ah culimmadu tilmaameen in dadku jamaca ay soo gaadhayaan waa ka mid keligeed maaha waxaa kaloo ka mida ah dadku inay nashaadsan yihin salaaddii u cusubta oo waxaa weeye salaati الsalaati طuul buu buuhi nabigu calayhi الsalaau wasalaam salaad waxaa ugu fadli badan ta istaaggeeda la dheereeyo qur'aankoo la dheeraynaya awgeed baa ugu fadli badan marka dadku intay nashaadsan yihiin ay cusub yihiin in qur-aanka loo dheereeya iyaduna meesha waa ku jirtaa iyaduna waa ku jirtaa waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa wa suuratayn bifaatixati alkitaab wa suuratayn oo ah mas'alada la yidhaahdo ayuhumaa afdal juزءu suuratin aw suuratin kaamila inaad suurad dhammayso iyo barh ka mida iyo aayado ka mida suurad inaad akhrido keebaa mudan waxaa mudan suurad kaamila ta kalena waa bannaanta nabiguna waa samaynaya calayhi salaatu wasalaam laakiin labada waxaa afdala in suurad la dhammeeya afdala oo bilowgeeda iyo dhammaadkeedaba dadku ay maqlaan sidaasaa fiican sida kalena lama diidin can jubayr bni mucim radia allahu tacala canhu qaala wuxuu samictu nabiya sal allahu alayh wasalam nabigaan maqlay yaqra'u isagoo ku akhrinaya fi lmaqhribi salaada maqhrib bituur suuradda tuur la yidhaahdo xadiidkan waxaa soo warinaya jubayr bnu mucim xilliguu soo warinayana muslim ma ahayn xilliguu warinaya ugama jeeday xilliguu qisadu dhacaysay ee nebiga arkaya calayhi salaatu wasalaam warintu waa inuu sii gudbiyo wey laakiin markii uu xadiidka xifdinayey ama qisada qaadanayey ama uu goobjoogga u ahaa gaal buu ahaa oo wuxuu u yimi inuu furashadii dadkii la qabtay maxaabiistii dagaalkii badar wafdigii u yimi inay nabiga kala heshiiyaan buu ka mid ah dabeedna wuxuu hi maqhribkii baan u galay masjidka iyadoo nebigu suuratu tuur uu ku tujinayay famaa samictu axsana qiraa'atan minhu waa kii laha waxaa weeye cod iyo qiraa'o ka wanaagsan ma maqal buuri wadalika awala maa waqara aliimaanu fii qalbi waana markii ugu horreysaya iimaanku qalbigayga ku dhibcay buui xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa masaa'il badan waxaa ka mida salaadda makhrib codka kor in loo qaadayo ta koowaad iyo ta labaad codka kor in loo qaadayo hadduu qofku keli iyo haddii uu imaam yahay labadaba labadaba ma'muum hadduu yahay hoos buu dhigay waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa in xilliyada qaar salaadda makhrib aan lagu kaaftoomayn mufasalka kuwiisa gaagaaban oo waxa weeye idaa zulzilat iyo alamtara iyo inaan la joogtaynayn ee mufasalka iwaalkiisa kuwiisa dhaadheer mufasal waa laga bilaabo xujuraat ama qaaf labadaba waa la yidhi ilaa laga gaadhayo naas laga gaadhayo marka kuwa ugu hooseeya gaagaabanna waa qisaaru lmufasal kuwa dhexana wlmursalaat iyo cam iyo naazicaat waa awsad lmufasal baa la yidhaha kuwa sarana wdaariyaat iyo watuur iyo qaaf iyo wanajmi kuwaasina waa iwaal almufasal baa la yidhahda marka suuratu tuur waxay ka mid tahay mufasalka kuwiisa dhaadheer nebiguna waa ku tukanaya calayhi salaau wasalaam marka gaagaabka inaan la joogtayn zayd bnu haabit waa kii ku qabsaday ninkii khaliifkii oo markaa barasaab ka ahaa madiina marwaan bnu اlxakam markii dambena khaliif noqday wuxuu ku qabsaday wuxuu ku ihi maalaka taqra'u fi lmaqribi biqisaar maxaad u joogtaynaysaa salaadda maqhrib suurado gaagaaban dadka inaad ku tujinayso waqad ra'aytu nabiya sala اllahu alayhi wasalam yaqra'u bituula tuulayayn labada dhaadheer teeda dheer iyadoo nebigu ku tukanay waa ancaam iyo acraaf waxaana dheer acraaf iyadoo nebigu acraaf ku tukanay maxaad u joogtaynaysa markaa wuu ku diiday marka xilliyada qaar in laga badiyo waa loo baahan yahy wa can ilbaraa'i bni caazibin radia allahu tacaala canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana waaha safar buu ku sugnaa fa sallaa waa tukaday nebigu alcishaaa alaakhira cishihii dambe waayo mahribkana waxaa la yidhaahdaa alcishaaa aluula cishaha koowaad ayaa mahribka la yidhaahdaa fa sallaa waa tukaday nebigu alcishaaa alaakhira waa cishiheen faqara'a waa akhriyay nebigu calayhi asalaau wasalaam fii ixda rakcatayni labada ragcadood mid ka mida ah riwaayat nasaa baa caddaysay oo waa teeda koowaad aluula ta koowaad bitiini wazaytuun ayuu nabigu ku tukaday famaa samictu ma maqal axadan axad axsana sawtan ka cod wanaagsan nebiga aw ama qiraa'atan ay axsana qiraa'atan minhu ka qiraa'a wanaagsan marka axsana sawtanna waa codki axsana qiraa'atanna waa adaagi oo waxaa dhici karta qofku isagoo cod macaan inuu tajwiidka iyo makhaarijta khalday laxni ku dhacay laakiin codkiisu macaan yahy waxaa kaloo dhici karta adaagiisa iyo tajwiidkiisa iyo makhaarijtiisu inay aad u fiican tahay laakiin cod loo soo istaago macaan inaanu lahayn labaduba waa jiraan marka nebigu labadaba waa ku sifaysnaa axsana sawtan wa qiraa'atan minhu cidina kama cod macaanayn cidina kama tajwiid iyo adaa iyo makhaarij cidina kagama fiicnayn waayo isagaa buu ku soo degayba xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa waxaa weeye salaada cishe xilliyada qaar welibana safar haddii la yahay qisaaru lmufasal mufasalka gaagaaban in lagu tukanayo sida watiini wazaytuun oo kale waayo safar buu ahaa dadka safarkaahina dee salaaddii la gaabinay marka haddii waxaa weeye qiraa'o dheer lagu tukanayo dee labadii faralka ahaabaa la dhammaystiri lahaa markaa in la khafiifiyo haddii magaalo la joogana waa lagu tukanaya waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa salaadda dhexdeeda iyo dibaddeedaba qur-aanka marka la akhrinayo codka iyo adaaga labadaba in la hagaajiyo laysa mina man lam yatahanna bilqur'aan zayinuu aswaatakum bilqur'aan codka in la hagaajiyo adaaga la wanaajiyo waxa weeye waa mashruuc weeye almaahiru bilqur'aan maca asafarati alkiraami albarara ninka qur-aanka itqaaniye maahirka ku ah waa malaa'igtuu la socda ka kalena labaa jar buu leeyay iyaduna waa mashruuc wey wa can caaishata radia allaahu tacaala canha marka haddii xitaa codkaagu aanuu fiicnayn waanaad iska baadhbaadha wey waayo yatahanna waa inuu xoogaa isku day sameeye wey can caaishata radia allaahu tacaala canha ana rasuula اllahi sala allahu rajula nin calaa sariyatin duulaan ayuu u diray nabigu calayhi salaau wasalaam isagoo aanu la socon fa kaana waa ahaa ninkaasi yaqra'u mid u akhriya liasxaabihi asxaabtiisa fii salaatihim salaadooda qur-aan buu akhriyey fayakhtimu wuxuu ku khatimayey biqul huwa allaahu axad ayuu ku khatimayey oo waxaa weeye markuu qur-aanka mar walba qiraa'ada wuxuu ku soo khatimayey qul huwa allaahu axad marka laba macnoba way ixtimaalaysaa waataynu nidhi labada hore dee ayaa la maqlayaa salaadda subax labada cishaha labada maqhribka marka ta koowaad iyo ta labaadba markuu faataxada iyo suuraddii la yimaado wuxuu ku khatimayey maxay qul huwa allahu axad sidaa waa ixtimaalaysa waxay kaloo ixtimaalaysaa ta koowaad markuu faatixada iyo suurad la yimaado ta labaad wuxuu joogtaynaya maxay faatixada iyo qul huwa allaahu axad ama suurad kalena uu raacinay fayakhtimu qiraa'ada wuxuu ku khatimay biqul huwa allaahu axad falammaa rajacuu markay soo laabteen dakaruu waa u sheegeen daalika arrinka lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waayo waxay noqotay wax ku cusub ninkan qulwallaha joogteeyey fa qaala wuxuu uhi nabigu saluuhu weydiiye liayi shayin shaygeebuu sanaca u sameeyey daalika sida fa sa'aluuhu nabigay weydiiyeen fa qaala wuxuu uhi ninkii liannahaa yadu sifatu raxmaani allaha raxmaankaa tilmaantiisi weeye caza haalib noqoy wajalla weynaa fa ana anigu uxibu waxaan jecelaha an aqra'a biha inaan ku akhriyo mar walba faqaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam waxau hi akhbiruuhu u sheega ana allaha tacaala yuxibuh ilaahay inuu jecel yahay xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa wax dhibi inaanay ku sugnayn inaad suurad iska daayinto oo aan la odhanayn muxuu u joogteeye waa bidco haddii fadli aan aan la ogayn oo aan jirin uu u samaynayo taasi bidcay noqonaysa oo wuxuu iska laazimay tusaale ahaan suurat lcalaq iqra bismi rabbika aladii khalaq markii la yidhi maxaad u joogtaysayna waxaan jirin buu ku sheegay fadli aan jirin buu u sheegay iyo waxaan lagu ogeyn taasi bidcay noqonaysa laakiin hadduu idhaahdo waxaan u joogteeye waa suurad kooban ama hadduu idhaahdo waxaan u joogteeye aad baan ugu khushuucaa qalbigaygay u dhaadhacdaa ama codkayga ku macaanaanaya sababo caadiya ah hadduu sheego sida ninkanoo kale wax dhiba maleh inuu suurad iska joogteeyo wayna dhacdaayo carabkaa iskala qabsada qofku markuu keligii tukanayo waxaa laga yaabaa laba isagoo kuwo kale xataa haya inuu labo iska joogteeyo iskala qabsado oo ku celceliyo wax dhiba male lana odhan maayo qur-aankii kalu ka hijrooday la odhan maayo waayo dee salaad buu tukanayaa intaasaa laga doonaya hijradu waxay imanaysaa dee markuu salaada dhexdeeda iyo bannaankeedaba qur-aanka ka haajiro waxaa kaloo xadiiska laga faa'idaysanaya suuratulikhlaas fadliga ay leedahay waayo waxaa la tilmaamay qofku haddii uu akhriyo in alla subxaanahu wa tacaala uu ku jeclaanayo dee waana ulu qur'aan sida nabigu tilmaamay alayhi salaau wasalaam وعن jاaبر بن cبد اللahi رضي الله تعالى عنهma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال waxa uu ku uhi لمعاad wa بن jبل فlowlaa صlayta ay fahallaa صlayta miyaad ku tukatid بسبح اسma ربka الأعلى iyo والشhamس وضحاaha iyo والleyli إida yغشhى waa magacyo suuraة الأعlى iyo suuraة الشhamس iyo suuraة الleyl baynu naqaanaa laakiin hadda magacyadooda waxaa lagu sheegay suuradda bilowgeeda bitiin waataynu hadda soo marayn biuur bilowgii baa lagu magacaabaya iyo wleyli idaa yaksha fainahu maxaa yeelay yusalii waa tukanaya waraa'aka gadaashaada alkabiiru kii weyna iyo wadaciifu kii taagta darna iyo wadulxaajati kii baahida u saaxiibka ahaa ee muraadka lahaa kuwaasaa kugu daba tukanaya ee soo gaabi xadiikani asalkiisu wuxuu ahaa mucaad bnu jabal baa markuu nebiga la tukado salaadda cishe tolkiibuu u tegayey dabeedna salaadda cishuu tujinayey markaa nin awr wata oo degdegsan baa salaadii ku xidhay dabadeedna qur-aan dheer buu bilaabay mucaad ibnu jabal ninkii markuu arkay inuu ku dheeraanayo suurada dhaadheer uu bilaabay ayuu salaadii intuu ka goostay buu salaad khafiifa oo degdega tukaday dabeedna intuu baxay buu labadiisii aruna sii kaxaystay mucaad baa loo sheegay dabeedna wuxuu ihi innahu munaafiq ma jamacii buu naga goosta waa munaafiq wey ninkii baa loo sheegay saasaa buu ku tegi lahaa in laga soo daba tuura inuu munaafiq yahay markaasuu nabiga u yimi calayhi salaau wasalaam dabeedna nabigu wuxuu uhi yaa anta ya mucaad mucaadow ma dadka miyaad fitnaynaysa suuradaha gaaggaaban ku tuji dadka markaa in la khafiifiyo horena waynuu soo marray oo imaamku inuu jamaca ilaaliyo ayaa laga faa'iidaysanaya suuradaha iyo kuwa la midkaana dadka uu ku tujiyo baabu tarki اljahri bibismi illaahi اraxmaan اraxiim wuxuu baab u yahay in laga tago sare in loo qaado bisinka can anas bni malik radia allahu tacaala canh ana nabiya sala allahu alayh wasalam wa abaa bakrin wa cumara radia allaahu canhuma kaanuu waxay ahaayeen dhammaantood nebiga iyo labadiisii khaliifa yaftatixuuna kuwa ku furfurta aلsalaaةa salaada bاlxamdu لilaahi رب اlcaalamiin faatixada wa fii riwaayatin waxaa ku yimi anas wuxuu ihi sallaytu waxaan la tukaday maca abi bakrin wa cumara wa cumaana baan la tukaday falam asmac ma maqal axada axad oo minhum yaga ka mida yaqra'u kaasoo sallaytu waxaan tukaday khalfa anabiyi sala allahu calayh wasalama nabiga gadaashiis iyo wa abi bakrin iyo wa cumara wa cuhmaan fa kaanuu waxay ahaayeen yastaftixuuna kuwa ku furfurta bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin laa yadkuruuna may xusayn oo may sheegeen bismi illaahi araxmaani araxiim fii awali qiraa'atin qiraa'ada bilowgeeda iyo walaa fii aakhirihaa dhammaadkeeda midna may sheegin xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay mar haddaynu soo marnay faataxada in la akhriyaa inay rukni tahay waxaa imanaysa baa imanay sidee laga yeeli marka lafdigan ugu dambeeya inta kale erayadu waa iska waadix laa yadkuruuna ay jahran laa yaqra'uuna ay jahran baa lagu macnaynaya laa yaqra'uuna mabay akhriyayn maah laa yadkuruuna mabay sheegayna maaha yacnii jahran baa loo soo qadaraya waayo riwaayaadka qaar waxaa ku yimi kaanuu yusiruuna bibismi illaahi araxmaani araxiim bisinka hoos bay u dhigayeen markaa kamay tegin ee hoos baa loo dhigay marka riwaayaadka la iswaafajiyo xagga dambe waxaa la yidhi fii wali qiraa'atin walaa fii aakhirah bilow iyo dhammaad maxaa looga jeedaa innagu hadda waxaynu ka hadlaynay bilowga marka faataxada la bilaabayo salaadda marka la xidho dee faataxada lagu bilaabay faataxadiina maxaa lagu bilaabaya bisikaa lagu bilaabay hadday dee iyadana waa lala imanaya laakiin hoos baa loo dhigay iyadoo hadal kuma jiro bisinkii ayaa lagu bilaabay marka fii awali qira'atin way cadda laakiin walaa fii aakhiriha maxaa looga jeeda waxa la yidhi waxaa looga jeedaa waa mubaalago bimacnaa faataxa lama bilow iyo dhammaad toonna bisinka bisinka jasaak allah khayr bisinka lama maqlayn qiraa'ada bilowgeeda iyo dhammaadkeeda toonna markaa dhammaadku bisin ma leh laakiin waxa looga jeedaa bisiba lama maqli sidaa waa lagu macnay waxaa kaloo lagu macnay fii awali asalaati walaa fii aakhiriha yacnii salaadii jahriyada ahayd teeda koowaad ee faatixada dadka la maqashiinayo iyo teeda labaadba labada midna lama maqli laa ragcadda koowaad walaa ta labaad sidaana waa lagu macnayey sidaana waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey isla ragcadda koowaad faataxadii iyo suuraddii ka dambaysay labada midna bisikooda lama maqli sultaasaan suuragal ma bisin marnaba lama maqli bilowga iyo suuradda labaad ee faataxada ku xigta iyo ragcadda labaad intaba lama maqlen bisika lama maqli oo looga jeeda hoos baa loo dhigay wuxuu xadiisku tilmaamayaa marka faatixada la akhrinayo bisinka in hoos loo dhigo salaaduna waa jahriya iyo sirriya tii hoos loo dhigayana dee hadal kuma jiro duhurkii casarkii waxa weeye labada dambe cishe labada labada dambe cishe maqhribka kiisa dambe hoos baa loo dhigaya awalba laakiin kuwii faataxada kor loo qaadayay bisinkooda ma kor baa loo qaadaya mise hoos baa loo dhigay riwaayaadkani waxay tilmaamayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam abi bakar cumar cumaan inay hoos u dhigayeen hoos inay u dhigayeen masaladuna waa masale khilaafiya khilaafkeeduna wuxuu ku salaysan yahay axaadiis kala duwan oo qaar ay tilmaamayaan in kor loo qaadayo qaar tilmaamayaan sida kuwan oo kale hoos in loo dhigayo waxaa kaloo ku salaysan tahay bisinku ma yahay aayad ka mida faatixada iyo suuradaha qur'aanka mise ma aha qur-aanka ma ka mid yah mise kama mid ah oo madaahibta isku khilaafsan yihiin shaaficiyadeennu waxay qabaan bisinku inuu faatixada ka mid yahay suurad kastoo qur-aanka ka midana uu ka mid yahay sidaa awgeed xaalnaba mar haddii salaadu jahriya tahay oo waxaa weeye faataxadii kor loo qaadayo bisinkuna waa aayad ka mida sida faataxada inteeda kale loo maqlayo waa in bisika loo maqla halkaasi ka duulaya axaadiisna waa daliishanaya walow culimmada kale ay leeyihin axaadiistaasi waa daciif alkhaiib albaqdaadi oo aimmadii shaaficiyada ka mida muxadisiintooda ka mida kitaab mukaalif oo uu ku sugayo in lala jahray shaaficiyadu maxay yidhaahdeen waa aayad faatixada ka mida iyo suurad kasta xanafiyada iyo xanaabiladu waxay yidhaahdeen waa aayad madax bannaan faatixada kama mid ah suuradna kama mid ah laakiin waa aayad mustaqila oo qur-aanka ka mid a ah, oo madax bannaan marka faatixada kama mid ah sidaa awgeed waa in hoos loo dhigaa marka faatixada la akhrinayo sida acuudu billaahi yo aamiin ba hoos loogu dhigay marka alxamdu lilaah bay faatixadu ka bilaabatay alxamdu lilah baa kor loo qaaday bisinka hoos baa loo dhigaya waayo suuradda kama mid ah waa xanafiyada iyo xanaabilada maalikiyadu waxay yidhaahdeen qur-aankaba kama mid ah bisinku waxaan ka ahayn oo dee khilaaf aan ka taagnayn suuratu namli tii dhexda ugu jirta innahu min sulaymaan winahu bismi illaahi araxmaan araxiim taayada hadal kama taagna laakiin tan kale waxaa loo keenay suuradaha in lagu kala sooco quraankana kama mid ah qur-aankana kama mid aha bay yidhahdeen marka iyagu waxay leeyihiin korna loo qaadi maayo hoosna loo dhigi maayo lama akhri maayo gebigeeda waa laga tegay bisig gebigeedaba waa laga tegay halkaas culimada qaar waxay yidhaahdeen siday muxazam oo kale qiraa'aadkaa kala duwan imaamu shaafici qiradiisu waxay ahayd qiraa'at lmakiyiin ibnu kaiir qiraa'at ibnu kaiir almaki marka bisinku waa suurad faatixada waa aayad faatixada ka mida ah iyo qur-aanka suuradaha kaleba marka qiraa'adaasuu imaamu shaafici qiraa'o u ahayd madhabtaasuu qaata imaamu maalikna qiraa'adiisu waxay sheegaysay inaanay bisilku ka ahayn qur-aanka ahayn sidaasaa la isu waafajinaya culimmada qaarna halkaasay mareen waxaa jira laba qowl oo kale halkaa waxaa ka soo baxay shaaficiyadu waxay yidhaahdeen kor baa loo qaaday maalikiyadu waxay yidhaahdeen lababa akhriyi waayo qur-aanka ka ah xanafiyada iyo xanaabiladuna waxay yidhaahdeen qur waa ka mid laakiin faatixada kama mid ah sidaa ogeed hoos baa loo dhigay intaas way cadda laba qowloo kalaa jiroo dhexdhexaada qowl wuxuu leeyahay uu kala dooranaya khiyaar buu leeyah inuu sare u qaado iyo inuu hoos u dhigo anta bilkhiyaar waxaa ku tegey ibnu abi leyla oo taabiciinta ka mida ah, alxakam bnu cutayba ibraahim annakhaci ibnu xasm ibnu khusayma iyo aimo kale waxay leeyihiin khiyaarkaadaa iskale bisika kor u ama hoos u dhig qowlka kale ee isaguna kaa ku dhow ee dhexdhexaadkaahi waa qowlka shaykhulislaam ibnu taymiya ibnuqayim ay dooranayaan culimo kale oo maxay leeyihiin sida axaadiistu u badan tahay waa in hoos loo dhigaa axaadiisteenu tilmaamayso xilliyada qaarna in kor loo qaado xilliyada qaarna in kor loo qaado masaladuna khulaasat lqowl waa masalo khilaafkeedu dheer yahay laakiin waxa weeye innaga xaaladdeenna waxa weeye maadaama madhabtu ay qabto in kor loo qaado dadka kugu xidhanayaana ay aaminsan yihiin bisinku inuu yahay rukni waayo faatixadii waa rukni ruknigii faatixada wax ka mid a ah haddaad ka tagto yacnii ruknigii wax ka mid a ah haddaad ka tagto salaaddii khatar bay gelaysa marka haddaad hoos u dhigto waxaa laga yaabaa dadkii kugu xidhanaya welibana jamaca in de waswaasgalays yidhaahdaan tolo ma akhriyin mise ma akhriyin marka in waxa weeye a'immadu salaadaha jahriga ah dadka ay maqashiiyaan si waswaaska looga baxo haddii dadka la baro in sunnadu ay sidaa u badnaydna oo jamacii la qabsado bartana waa sida fiican in xaalkaas la badsado laakiin labaduba axaadiis baa ku timi waa masalaة اbasmala baabu sujuud الsahwi wuxuu baab u yahay sujuud sahwi sujuudu sahwigu waa laba sajdadood oo salaadda lagu kabayo hadday wax ka dhinnaadaan ama wax dheeraad ku noqdaan ama shaki yimaado iyo wixii la mida ah. can muxamed bni siriin can abi hurayrata radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi sallaa bina waana tujiya rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam ixdaa salaatay alcashiyi gelinka dambe labadiisa salaadood mid ka mida ah ayuuna tujiyey riwaayaadka qaar waxay yidhaahdeen oo gooyeen alduhra inay ahayd qaar waxay gooyeen alcasra inay ahayd riwaayaadka qaar waxaa ku yimi wa akaru dannii malahayga waxaan u badinayaa alcasra inay tahay marka waa duhr iyo casr mid weeye qaala bnu siriin waxaa wuri moxamed bnu siriin wa samaaha waa magacaabay labada salaadood duhr ama casar mid ka mida abu hurayrata ayaa magacaabay walaakin nasiitu anaa hase yeeshee anaa ilaawey buui anigaa ilaawey halkaana waxaa laga qaadanaya ninkii xadiiska warinaya wax ka mida ah hadduu ilaawo inaan la odhana waxaba isla tuura ee waxa weeye inta uu hayo laga qaadanay waayo xadiiskii wax ka mid uu ilaawo ma duhur bay ahayd mise casar bay ahayd marka intii kalaa laga qaadanay qaala wuxuu uhi fasallaa waana tujiye bina anaga rakcatayni buuna tujiyey nebigu afar bay ahayd inuu tujiyo uma sallama waa salaamo naqsaday faqaama nebigu waa isu taagay ilaa khashabatin loox macruudatin ballac loo dhigay filmasjidi masjidka oo safka hore xagga qiblada ayay taallay macruuda si ballaca waayo qibladay u jeedeen sida safafku ay u safan yihiin ayuu looxaasina u yaallay fatakaa calayha nebigu waa ku tiirsaday kaannahu qadbaan iyadoo aad moodda inuu cadhaysan yahay wa wadaca nebigu waa dhigay yadahu lyumna qacantiisa midig cala lyusraa qacanta bidix buu saaray riwaayadka qaarna waxay tilmaamayaan fawadaca yadahu calayha qacantiisa wuxuu saaray looxii markaa bidixdii buu saaray midigtiina dushuu ka saaray waxa weeye waa shabaka waa isgeliyey bayna asaabicihi farihiisina nabigu calayhi salaatu wasalaam waa isgeliyey marka looxii sidaa u yaallay ayuu labadii qacmoodoo kala sarreeya midiga bidix saaray waana isdhexgeliyey nebigu calayhi salaau wasalaam marka la iswaafajiye riwaayaat wa kharajat waa baxday assaracaanu kuwii degdegsanaa bifatxatay waa kuu bannaan tahay assaracaanu ama assarcaan ama assurcaan saddexdaaba waa kuu bannaanta min abwaabi almasjid bay ka baxeen faqaaluu waxay idhaahdeen qasurat isalaa salaadii waa la gaabiyey wa filqowmi qowmka waxa ku sugan abuu bakrin wa cumar baa ku sugan fahaabaa way ka haybadaysteen an yukalimaahu nabiga inay la hadlaan calayhi asalaau wasalaam wa filqowmi qowmka waxaa ku sugan rajulu ninbaa ku sugan fii yadayhi labadiisa qacmood tuulun dherar uu ku sugan yahay yuqaalu lahu waxaa la yidhaahdaa dulyadayn qacmo dheeraa la yidhahda yacnii ninkii labada qacmood ee dhaadheer u saaxiibka ahaa faqaala wuxuu uhi ninkaasi yaa rasuula allah ana anasiita miyaad ilowde sidaa awgeed baad laba u tukati afar baa lagaa doonay am qasurat isalaa mise salaadiibaa gaabatay waxaa kaloo loo dabdiyey am qusirat isalaa mise salaadiibaa waxyiguu gaabiyey waxyii soo degay gaabiyey markuu gaabiyana da way gaabanaysa way su tegaya am qasurat isalaa mise baa gaabatay qaala wuxuu uhi nabigu lam ansa ma ilaawin walam tuqsar lamana gaabin marka halkaa waxaa ku sugan dee labadaa midunbaa meesha taalla in salaaddii la gaabiyey oo waxyi gaabiyey oo nebigu sidaa laba u tukaday ama inuu ilaaway mid saddexaadoo ka suuragali ma jirto marka hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo qadarayaa fii danni lam ansa ma ilaawin walam tuqsar lamana gaabin fii dannii sida aan malaynay waayo haddii kale hadalku been buu noqonay labadaa midunbaa meesha taalla fii danni muqtadaa baa la yidhaahda hadalku inaanu ansaxayn ilaa wax loo soo qadaro faqaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaau wasalaam riwaayadka qaar waxaa ku yimi markuu sidaa yidhi inuu yidhi balaa nasiid haa waad ilowday nabi allow isagii baa ka daba tegey sababtu waa maxay nebigu ama waa ilaawey ama waxyi baa soo degoo duhurkii labaa laga dhigay soo ma markuu yidhi nebigu lam tuqsar horta waxyi ma soo degin taasi meeshay ka baxday marka maxaa soo hadhay dee inuu ilaawey markuu intaa maqlay buu yidhi balaa nasiid haa haddama waad ilowday waa go'aanta warku waa cadi ilow baa meesha yaallan faqaala nabigu wuxuu hi akamaa qaala dulyadayn ma sida uu dulyadayn yidhiba faqaaluu waxay idhaahdeen nacam ha fataqadama nabigu waa hormaray oo qibladii buu galay xaggii safkii horuu istaagay fasallaa waa tukaday nabigu maa taraka wixii uu ka tegey labadii dambe uma sallama waa salaamu naqsaday uma kabara waa takbiirtay wa waa sujuuday mila sujuudihi sujuuddiisii hore oo kale aw awala ama mid ka dheer waana sujuuddii koowaad ee sujuudu sahwi uma rafaca ra'sahu madaxiisuu koru qaaday fakabara waa takbiirta markuu soo kacayey uma kabara uu takbiirta markuu hoobanayey wa sajada waa sujuuday sujuuddii labaad mila sujuudihi sujuuddiisii oo kale aw awala ama mid ka dheer uma rafaca ra'sahu madaxiisuu koru qaaday wa kabara waa takbiirta farubamaa saaluuhu inay weydiiyaan baa laga yaabaa uma sallama waa salaamu naqsaday taabicigaa la weydiinaya qaala wuxuu uhi fanubitu waxa la ii sheegay waa ibnu siriin anna cimraana bna xusayn qaala inuu yidhi uma sallama waa salaamu naqsaday xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa masalada loo yaqaano sujuudu sahwiga sujuudu sahwigu waxa weeye waa sujuudun lisahwi waa sujuud uu keenay sahwi iyo hilmaan dhacay uu keenay wey waxaana xadiidka laga faaidaysanaya in nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada ku sahwinayo xadiid baa mucdalaadka iyo balaaqaadka maalik ku yimi inii laa ansaa walaakin unasaa liasun anigu ma sahwiyo waxna ma ilaawo laakiin ilaahay baa i ilowsiiye si aan dadka axkaam ugu jidayo laakiin waa daciif bukhaariga muslim waxaa ku yimi nebigu salaadii duhur inuu shan tukaday markuu ka baxay baa la yidhaha xadaa fi salaati shay salaaddii ma waxbaa ku soo kordhay maya buu qaaluu sallayta hamsan haddaba shan baad tukatay baa li duhurkii wuxuu ku yihi nabigu calayhi الsalaau wasalaam inamaa ana basharu milukum bashar idinla mida baan ah ansaa kamaa tansaw sidaad wax u ilowdaan baan ana u ilaawaya maadaamaan bashar ahay laakiin wixii tabliiqa waxyiya ma ilaawen oo waxyi loo soo dhiibay oo aanayna soo gaadhin inuu nebigu wax ka ilaawa suuragal ma ah laakiin markuu ina soo gaadho sida salaadii duhur oo kale ay afar noqoto hadduu laba tukado dee dadkii kala haya taasoo kale waa ilaawey dadkii baa xasuusinay wuxuu uhi nabigu faidaa nasiitu fadakiruunii sidaa awgeed haddaan wax ilaawo ixasuusiya buui nabigu alayhi salaatu wasalaam marka nabigu waa sahwinaya masalada labaad ee xadiidka laga faa'iidaysanaya qofku markuu salaaddii wax ka mida ka tago sidaa nabigu sameeye calayhi salaatu wasalaam oo waxaa la doonayaa afarta inuu dhammaystiro labuu ku salaamu naqsado ama saddex oo uu maleeyey salaaddii inay u dhanta inuu qofku sujuudu sahwi labaa la imanayo labadaa sujuudu sahwiga markuu la yimaado salaamu naqsigiisa sida xadiidku tilmaamayana inuu waxa weeye dembaysiinay oo waxa weeye markuu waxa weeye labada sujuudood la yimaado salaamu naqsigii inuu la imanayo waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa in sujuudu sahwigu waxa weeye asala ahaan in ay tahay qabla asalaam qabla asalaam waayo salaadii la tukanaya baa la dhammaystiraya marka asalku waxa uu yahay sujuudu sahwi in laga dhigo waxa weeye qabla asalaam intaan salaada laga bixin intaan salaadda laga bixin ayaa laga dhigay waana sida shaaficiyadu ay qabaan imaamu maalik iyo imaamu axmedna waxay leeyihiin iyagu tafsiil bay gelinayan iyagoo axaadiista eegayen abu xaniifana wuxuu leeyahay sujuudu sahwi oo dhani waa salaamunaqsiga dabadii salaamu naqsiga dabadii Eh, laakiin asalku waa qabla salaam xadiidkan haddaynu dib u eegno nebigu calayhi salaau wasalaam salaadii duhur ama casar laba ayuu tukaday kadibna salaamu naqsi buu la yimi ila socda salaamu naqsi buu la yimi kadib waxaa la xasuusiiyey inay laba ka maqan tahay labadiibuu xidhay nebigu calayhi salaau wasalaam labadii markuu galay maxaa loo baahnaa sujuudu sahwi sooma labadii nebigu markuu u atixiyaadsaday uu salaamunaqsaday nebigu calayhi salaau wasalaam markuu labadii ka salaamunaqsaday buu haddana wuxuu tukaday labadii sujuudu sahwi labadii sujuudu sahwiga markuu dhammeeyeyna muxuu sameeyey salaamunaqsi buu sameeyey waa imisa salaamunaqsi saddex salaamunaqsi weeli tii lagu khaldamay iyo tii salaada lagu dhammaystire asalka ahayd iyo tii sujuudu sahwiga lagaga baxay marka xaaladaas ma qabla asalaam buu sujuudu sahwiga la yimi mise bacda asalaam ma salaamu naqsiga hortiibuu la yimi mise salaamu naqsiga dabadii salaamu naqsigaad xisaabsanaysaa waa kii salaadda lagu dhammaystiray waa kaa dhexe kii hore khalad buu ahaa ka guur ka dambana waa sujuudu sahwi salaamu naqsigaa dhexe sujuudu sahwiga miyuu ka dambeeyey mise waa ka horreey wuu ka horreeya wuu ka dambeeyey waa sida xadiidka ku cad labadii buu tukaday uma sallam baa la yidhi sooma uma rakaca labadii sujuudood buu la yimi uma sallam haddana markaa si aynu u soo koobno haddaad shaaficiyada qaadato qabla asalaam mar walba laa baas haddaad xanafiyada qaadato bacda salaam ka wada dhigto laa baas dhib male laakiin haddaad doonaysa sunnada nebiga inaad dabaqdo qaacidada waxaad ka dhigataa sujuudu sahwi waa qabla asalaam intaan salaadda laga bixi laba xaalo mooyaane labada xaalo iyo muslim bay ku jiraan labadaba muttafaqun caley xaaladi waa tan salaadii baa la doonayey salaadii subax baad mid ka salaamu naqsatay ama duhurkii baad laba saddex kaga baxday ama maqhribkii baad kaga baxday maxay laba kadibna waxaad doonaysaa dad baa ku xasuusiiyey ama adaa xasuustay salaadda intii dhinnayd baad dhammaystiraysa intaa dhiman markaad dhammaystirto atixiyaadka u fadhiisato waad sujuudi kartaa qabla asalaam laakiin sida xadiisku tilmaamaya haddaad doonaysa sunnada inaad dabaqdo inaad salaamu naqsato xaaladaas kadibna sujuudu sahwigii la timaado salaadda bannaankeeda kadibna salaamu naqsigii dambe ee sujuudu sahwiga la timaado waa xaalad soo maa waata xadiiskana tilmaamay xaaladda labaad waa xaaladda iyaduna bukhaari iyo muslim ku timi xadiiu cabdilaahi bni mascuud waa xadiikii aan hadda idiin sheegayey nabigu duhurkiibuu shan tukaday dabadeedna waxaa la yidhi shan baa tukatay nebigu intuu kala jeestay buu sujuudu sahwi sameeyey sujuudu sahwigaasi dee isagu waa bacda salaam hadal ma leh kaasi qabla salaam iyo bacda salaam noqon ka hadlaynaa shan baa la tukaday salaadii way dhammaatay waa laga baxay sujuudu sahwigani dheeraadkii unbaa lagu kabaya lagu saxaya iyadu waa bacda salaam wax kale suuragal maa qabla salaam iyo bacd salaam noqon mayso laakiin xadiiska nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaau wasalaam qofku hadduu shakiyo kadibna uu u badiyo dhinac u badiyo ma saddex baa mise waa afar hadduu u badiyo inay afar tahay oo uu doonayo afar tahay inuu ku gabagabeeyo dannu haaliba buu helay shaki siman maaha wuxuu u badiyey inay afar tahay afar buu ka dhigaya falyataxara sawaab sawaabka ha ku dadaalo kadibna uma liyasjud sajdatayni bacda maa yusalli marka muxuu samaynayaa tusaale ahaan duhurkii wuxuu ihi talo ma afar ma mise waa saddex boqolkiiba sagaashan wuxuu u badiyey inay afar tahay kaasuu qaatay markuu kaa qaatay muxuu samaynaya uu salaamu naqsanaya salaaddii buu ka baxaya markuu salaamu naqsado ayuu bilaabayaa sujuudu sahwi kadibna salaamu naqsigii ka dambeeyey ayuu la imanaya labada xaaladood oo tan dambe welibana bukhaari bay ku timi inuu sidaas ula imanayo bukhaari baa intaa la keliyoobay labada xaaladood sidaasaa la samaynaya wixii soo hadhay waxaa ka mid a xadiidka muslim xadiiu abi saciid hadduu shakiyo oo uu kala garan waayo yaqiinta ha qaato ka yar ha qaato oo kaaha ku socdo waliyasjud qabla maa yusallim intaanu salaamu naqsanna waa sujuuday waa sidii asalka ahayd marka waxaynu ku soo koobaynaa sujuudu sahwigu waa sunne waa kow mar labaad qabla asalaam iyo bacda asalaam labada waa lagula iman kara laakiin sida axaadiistu sheegayso waa qabla asalaam waxaan ka ahayn laba xaaladood haddii salaaddii wax ka mida aad ka tagto markaad wixii aad ka tagtay dhammaystirto ee aad salaamu naqsato kabacdi baa sujuudu sahwiga la imanaysa xaaladda labaadna markaad shakido laakiin aad dhinac u badinayso dhinacii aad u badinaysayna aad qaadato salaaddii baad dhammaynaysaa waad salaamu naqsanaysaa kadibna sujuudu sahwigaad la imanaysaa waxa weeye inta kalena waa isku mid an cabdlaahi bni بن radi allahu tacaala can عنه kaana min asxaabi nabiyi sal allahu alayh wasalam asxaabtii nabigu ka mid ah ana nabiya sal allahu alayh wasalam salla waa tujiyey bihim yaga aduhra buu tujiyey faqaama waa istaagay fi rakcatayn iluulayayn labadii ragcadoodee hore ayuu nebigu istaagay oo bimacnaa taxiyaadkii dhexe faqaama annaasu macahu dadkii waa la kace riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan markay arkeen isagoo kacaya ama taagan atixiyaadkii dhexena uu ka tegey sabbaxu waxay idhahdeen subxaan allah subxaan allah laakiin nabigu uma joojin xataa idaa qada salaata markuu salaadii dhammeeyey waintadara annaasu dadku ay sugeen tasliimahu salaama naqsigiisa ay sugeen kabara nabigu waa takbiirta wa huwa jaalisun isagoo fadhiya fasajada waa sujuuday sajdatayni laba sujuudood oo sahwiya qabla an yusalima intaanu salaamu naqsan uma salama kadibna waa salaamu naqsan xadiidkan wuxuu tilmaamaya labada atixiyaad labada ragcadood marka la dhammeeyo ama maqhrib ha noqoto tii saddexaad loo kacayay ama cishe iyo duhr iyo casar ha noqoto atixiyaadkaa dhexe haddii laga kaco la doonayo in la fadhiisto inaan loo soo noqonayn nabigu uma soo noqon iyagoo subxaan allah leh uma soo noqon nabigu calayhi salaau wasalaam sujuudu sahwiga lala imanayaana waa intaan la salaamu naqsan waana sidaa asalku yahay loomana soo noqonayo qofku hadduu istaago ama istaag ku dhowaado hadduu laakiin fadhiga ku dhow yahay oo waxa weeye xagga fadhiga xigo oo uu xasuusto waxa weeye uu fadhiisanayaa la iman maayo sujuudu sahwina la iman maayo yacni markuu iftiraashkii u fadhiistay ayuu hore u kacay kadibna cidhbihiisu ku fadhiistay ama in yar buu ka kacay laakiin lugihiisii weli way ishaystaan way isku laabayin aad umay kala bixin oo de haddii ay kala baxaan oo rukuucda uu ku dhowaado istaag bay xaaladdu noqonaysa marka hadduu u dhow yahay fadhigiina u fadhiisanayaa salaadiisu saasay ku dhantay sujuudu sahwi la iman maayo hadduu xagga istaaga u dhowaadana waa istaagayaa soo noqon maayo haddii uu soo noqdo isagoo bareedhsan caamidan caaliman cilmigeeda leh salaaddu waa buraysa laakiin hadduu jahli kaga sugan yahay ama ilowsan yahay salaadiisa waxba yeeli mayso xadiidka waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa salaaddii inay ku jirto waxaan sunno ahayn sunnihii la yaqaanay ruknina ahayn faatixadii qiraa'adii rukuucdii waa arkaan haddii laga tago salaaddii waa buraysa sunnayaasha badan ee salaaddu leedahayna iyadana haddii laga tago salaaddu waxba u noqon mayso laakiin waxaa xadiiskani tilmaamaya xaalad dhexe culimmada qaar waajib bay ku magacaabaan sida shaaficiyadoo kale sunnay ku magacaabaan olo wax kale ku magacaabaan laakiin waa xaalad dhexe tegidda laga tegey salaadu ku buri mayso oo hadda atixiyaadkii dhexe waa laga tegey salaadu buri laakiin sujuudu sahwi baa lagu kabaya badheedh haddii looga tagana oo markii lala iman lahaa si badheedha looga tago salaaddu waa ku buraysa ruknigii ka dambeeye haddii la galo la xasuustana noqoshada loo noqonayo salaaddu waa ku buraysa salaadu waa ku buraysa marka waa xaalad dhexe sunnihii la yaqaanayna aan ahayn arkaantii wax burinaysayna aan ahayn oo waxaa weeye tashahudkaa dhexe shaaficiyadu waxay ku daraan waxaa weeye tashahudka waxaa la mida fadhigiisii baa la mida atixiyaadkii la akhrinayabaa la mida xadiiskanun baa laga wada qaadanaya waxay ku daraan qunuudka qunuudka ayay shaaficiyadu ku daraan wallahu tacala aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi wsm